ah amaba muxuu ah addoommo ah amaba sabyi ah xukunkooda ayuu baabka ayuu fasalkan u fasalaya weeyaan baabka koobaad baabun xilu lghanaa'imi hada maxaluhu mabxaduhu haniimada banaanaanta ay banaan tahay ayuu baabkan u baab yahay weeyaan meeshii lagaga hadlahay halkaan ayaa halkan ah weeyaan xadiid sagaal boqol toban iyo shanaad can abi hurayrata waxaa la weri cbdiraman sakhri dawsi radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi abu hurayra qala rasul rasuulka al wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam hazaa waxaa duulay nebiyu nebi ayaa duulay min alambiyaai ambiyada alla ka mida ah. nabigaas waa yuushac ibnu nuun arrintaana waxaa caddeeyey riwaayad imaam axmed waxaa cadaysay riwaayad uu imaam axmed ka wariyey min xadiidi abi hureyra radi allahu tacala anhu arda marfuucan inuu nabigeena yidhi sala allahu aleyh wasalam qoraxda looma xabisin bashar ilaahay uu khalqi subxaana wa tacaala ilaa liyuushac layaali saara ilaa beyt ilmaqdis xadiidka waa saxiix fi silsila saxiixa ayuu imaam alalbani caleyh marka nabigaas uu nabigeena ihaamiyey eh, riwaayadan riwaayo kale ayuu nabigeena ku cadayy sala allahu aleyh waali marka hazaa nabiyu nabi ayaa duulay oo min alambiya ambiyada ka mid ah wa yuushac min nuuni fa qaala wuxuu ku yidhi liqowmi qoladiis wuxuu ku yidhi laa yatbacnii yayna yuusan iraacin rajulu nin yuusan iraacin malaka hantay budca mra'atin haweenay nikaaxeed budciga farjiga ayaa loo isticmaala macnaheeda nikaaxsaday weyaan muhiimadda wa huwa isagana yuriidu uu doona an yabni inuu dhiso biha iyada aroos inuu gala uu rabo walamaa yabni uusan dhisanin biha iyada wali uusan la aqalgelin qofka isaga qalbigiisa waa mashquul oo xaaskii iyo nikaaxa iyo hawlaha ayuu ku mashquulsan yahay geeridii aru ahan ninkaas yuusan iraacin weeyaan kow walaa axadun qofna yuusan iraacin banaa dhistay buyutan gurya aw lam yarfac aanan kor u qaadin aanan dadin suquufuhaa daditaankeeda oo muxuuaha kor aanan ka saarin jingadi ama laamyeerigii amaba shubki aanan saarin yuusan iraacin weeyaan walaa axadun qofna yuusan iraaci ishtaraa soo gatay haniman ari aw khalifaatin amaba geel iyo muxuu ahaa hala ee riman soo gatay weyaan geel riman uurla soo gatay weyaan wa huwa isagan yantadiru uu sugaa wilaadataha uurka waxaa loo isticmaalaa bini aadamka laakiin geela iyo wix la midka ah rinaan i waxbaa loo isticmaalaa wa huwa isagan yantadiru uu sugaa wilaadaha inuu ka dhashado oo geelaas muxuu ahaa uurka ah iyo ariga muxuu ahaa geelaas cafwan riman iyo ariga muxuu aha riman inuu ka dhashada doona weyaan faqazaa kadibna waa duulay saddexda qolo ayuu iska reebay nabigaas yuushac minuun ahaa faqazaa kadibna waa duulay fadana wuxuu u dhowaaday min alqaryati tuuladii ama magaaladii ayuu u dhowaaday salaata alcasri wakhtiga salaada casr aw qariiban min dalika ama salaada casr min dalikada salaada casr ayaa loola u dhoweeyaan fa wuxuu ku yidhi marka lishamsi qoraxdu wuxuu ku yidhi innaka adiga qoraxay ma'muuratun mid la faray ayaa tabafaran amarkeeda waa amru taskhiir waa la sakhiray saa yeel ma ahane waa amru taskhiir wa ana anigana ma'muurun mid la farayaan ay amarkaygana waa amru takliif weeyaan amarka hore waa amru taskhiir amarkan dambana waa amru takliif allahuma alla axbisha xabis calayna dusha naga xabis weeyaan fa xubisa kadibna fa xubisat qoraxdii ayaa la qabtay oo la xabisay xataa fataxa allahu caleyhi ilaa muxuua magaalada ugu fura ayaa qoraxda halkaa lagu haayay biamri illahi caza wajal fajamaca kadibna wuxuu soo ururiyey alqhanaaima qaniimooyinka ayuu soo aruuriyey fa jaat waxaa timid yacni annaar dab ayaa soo degi jiray marka qaniimada la aruuriyo ma la dhiga dabbaa soo degi jiray dabka ayaa marka qaadan jiray cirka ayuu dabka la aadi jiray cuna jiri weyaan ama cuna jiray fa jaat yacni annaaru dab ayaa muxuu ahaa ta timid litaakulaha inay cunta oy baabi'isa muxua haniimadii falam tatcamha afka ma ayna saarin ma ayna quudanin oo ma aynan gubayn weyaan fa inna fiikum dhexdiina ayuu ku sugnaaday u ahaaday huluulan khiyaano iyo tuugnimo dad adinka idinka mid ayaa muxuuha wax la baxsaday oo wax qarsaday weeyaan haniimada ka mid a falyubaayicnii ha gacan qaado oo ha islaamo min kulli qabiilatin qabiila arka rajulun qabaa'ish socday oo toban iyo labada qabiilo muxua reer bani israiil ay kala ahaayeen qalo walba qofa iga gacan qaado ayuu nabiga yidhi falaziqat waxaa ku dhegtay yadu rajuli nin gacantii ayaa biyadihi nabiga gacantii ku dhegtay weyaan faqaala wuxuu yidhi fiikum adinka qabiilkiina dhexdiisa ayuu ahaaday alguluulu khiyaanada iyo mxua tuuganimada falibaayi ha i gacan qaada ama ha ilama baayacoodan ha isalaamina qabiilatuka qabiilkaadao dhan ha isalaamin dhammaantood weyaan faltubaayiin ha ilama baayacoto ha isalaamto qabiilatuka qabiiladaada falazaqat waxaa ku dhegtay falaiqat waxaa ku dhegtay yadu rajuli nin gacantii ayaa ku dhegtay aw alaaa ama saddex biyadihi nabiga gacantiisa ay ku dhegeen kii mxuu aha markii sal slm ay ku dhegtaba dhinac baa joojini kuwa kalena iska soconayaan ilaa saddex nin ama laba nin ay ka noqdaan fa qaala wuxuu yidhi fiikum saddexdiinna dhexdiina ayuu alguluulu khiyaanada iyo sariqada ay ahaatay iyo tuugnimada weeyaan iyo waxqarsiga fa ja waxay la yimaadeen marka birasin madax ay la yimaadeen mila rasi baqaratin neef lo oo kale oo min adahabi dahaba madax wax la eg oo dahab hoy qarsadeen ayay muxuu ahay niminka soo saareen fa qaala wuxuu yidhi fawacafan fa wadacuuha kadibna waxay saareen oo meeshii dabka haniimadii la saarayay ayay dhigeen weyaan fa jaءat innaaru dabki ayaa marka timid fa akalatha way cuntay uma intaa kadib intaa markuu nabigeena qisadaas sheegay ayaa kadibna anaga waxnuu gooni ayuu nabigeena sheegay caleyhi salatu slaam uma intaa kadib axal allahu alla weyne wuxuu baneeyey lana anaga wuxuu noo baneeyey alhanaaima dhaca gaalada muxuu markii la dagaalamo oo xarbi rasmi oo jihaad uu dhaca xoolaha laga soo dhaca ilaah wuu noo baneeyey subxaana wa tacaala ra'aa rabbi wuxuu arkay dacfanaa dacfiganaga daciifnimadanaga iyo cajzana cajiskanaga ayuu rabbi arkay fa axalahaa lana ilahay markaasuu noo xalaal yeelay saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waalihi wasalam nacam hawaab man hazaa fahanim qofka muxuu ahaa duula kadibna haniimo soo hel oo haniimo eh, la soo noqda hawaabtiisa martabada ay gaaraysa masar ma sara maraysaa mis hoos bay u dhacaysaa siday noqonaysa ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiid sagaal boqol toban iyo lixaad can cabdillahi bni camr caasi radi allahu taca anhuma qawli cbdillahi bni camr qaala rasul rasulka wuxu yihi sal slm maa min haaziyatin ay maa min jamaacatin koox ma jirta haaziyatin eh, duulaysa aw sariyatin ama gaadiila waa ciidanka yare taqzu ayadoo duulaysa oo fataqnamu haniimo soo hesha aw wataslamu kadibna badbaado ilaa haddii arrinka ay dhacdo kaanu waxay ahaadeen qad tacajaluu kuwa hormarsaday oo loo muxuu ahay qadimay ulaay ujuurihim ajarka ay heli lahaayeen markii loo qaybiyey saddex meelood laba meelood ay la tageen oo heleen wey oo la hormariyey wamaa min haaziyatin mid duusha ma jirto jamaaca duusha aw sariyatin ama gaadila aw tukfiqu soo guuldaraysato aw tusaabu kadibna la asiiba ama geeri ama dhaawac uu ilaa haddii ay tama ujuurahum ajarkoodii uu taam ujuuruhum ujuuruhum wuxuu ah taam noqda ajaryaalkooda ayaa taam noqda weeyaan saas yuu nabigeena cadayna sal slm baabu qismati haniimati haniimada qaybinteeda ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal iyo toban iyo toddobaad can ibni cumar waxaa radi allahu tacala canhuma ana rasula rasulka al sl slm jacala wuxuu yeelay lifarasi faraska sahmayni laba sheer ama laba qaybood ama laba saami ayuu nabiga siiyey walisaaxibihi qofka faraska saarnaa oo watayna sahmun hal saami amaba hal sheer ayuu nabigeen s aniimadii markii la soo aruuriyey oo dadkii muqaatilada ah oo dagaalamayey oo gaalada jihaad kula jiray ayaa loo qaybiyaa haniimadii xoolihii wiii mxuuaa lasoo helay kadibna nabigeen wuxuu sameeyey qofkii waxaa la siinaya hal saami kaba soo qaad ina mxua boqol saami loo qaybiyo boqol saami in loo qaybiyo dadkana soddon i ay yihiin kaba soo qaad marka qofkii waxaa kusoo aadi sooma hal saami baa kusoo aadi faraskii laba saamiyaa la siinaya qofkii faras saarnaa laba ayaa la siini faraskiyaa loo siini isagana halbaa looga dari qofka lugeynaaye caadiga ahana waxaa la siinayaa hal saami ayaa la siinaa saas ayuu nabigeena samayni jiray sala allahu aleyh waali wasalam baabun muraacaati maslaxati caamati lmuslimiina fi lqasmi baabun baabkan wuxuu u baab yahay muraacaat maslaati maslaxati caamati lmuslimiina muslimiinta guud ahaantooda maslaxadooda ilaalin la ilaaliya fi lqasmi waxbixinta iyo waxsiinta qasmigan bimacna alcataa weeyaan siismada wax la siiyo oo maslaxada u dhanka ajarta la eega ayuu baabkan u baab yahay waxaa laga yaabaa nin in xoolo badan la siiyo oo haniimada laga siiyo ninna waxba aan afka loo saarin ama gacan loo saarin arrinta ayadan iyadoo la dhowra oo la ilaalina maslaxada weeyaan xadiid sagaal boqol toban iyo sideedaad can cumar ibn khaaab waxaa la weri radi allahu taala anu arda amiir muminiin qala wuxu yhi cumar ama waladii alihi baan ku dhaartay nafsi ani naftayda biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay yadun taaliiqu bijalaali illaahi caza wajal weeyaan lowlaa an atruka inaanan ka taga haddii aanan ka baqaynin oyna jirin aakhir annaasi dadka kuwooda dambe oo ummadda qeybteeda dambe maxay idiin qoran babbaanan soo ma babbaanan babbaanka waxaa weeyaan dad siman oo wax la-aan ku siman eber ah gacmo maran babaanan babbaanan oo bada dambe la shido saas weeyaan saas ayaa muxuu ahaa ayaa sida raajix ah. si kalena waa loo sheega lakiin taa un muxua ku dhega babbaanan dad siman sawaasiyatu mucdimuun dad muxuuah siman oo waxba gacan aan ku haynin haddii inay noqdaan aanan ka baqaynin laysa uusan ahayn lahum ay usugnaan laysa uusan usugnaan lahum ayaga shay-un wax maa futixat lama fureen calaya dushayda qaryatun tuula ilaa haddii ay dhacdo qasamtuha tuuladaas iyo baloodyaheedii iyo dhulalkeedii beeraha iyo muxuuah khayraadkeedii oo dhan maguurtadii iyo maguurt iyo muxuuaha wax maguurta iyo wax muxuuaha la qaadi karaba waan qaybin lahaa weyaan ilaa hadii ay dhacdo qasamta waan qaybin lahaa kamaa qasama nabiy nabiga si u qaybay alayh slat slam khaybara xilligii khaybara yahuudda laga furtay siduu nabigan u qaybay sal l slm walaakinii aniga atrukaha waan idinka waan ka tegayaa khisaanatan khasnad lahum muminiinta gadaal ka imaan doona khasnad u tahay yaqtasimuuna ayaga ayaa qaybsan doonaan sidaa darteed hadda ma qaybinay oo mujaahidiintii maadaama dad kooban ay ahaayeen meelo badan ay fureen meel kastoy tagaan ay haddii un loo qaybiyo ummadii kale ayaa muxuu waxa ku dhici lahayd wax la-aan saas ayuu caddaynayaa amiir lmuminiin cumar bin khadaab radi allahu tacala an arda fii riwaayati riwaayat lowlaa aakhira almuslimiina muslimiinta kuwooda dambe haddii ay mxua waxlaan kudhici lahay inay ku dhacdaanaan ka baqaynin wa baabun maa yucطaa wixii la siinaa ayuu baabkan u baabiyey lilmu'allafati quluubuhum dadka quluubtooda lasoo duma oo islaamnimada ku cusub xoolaha la siiya ayuu baabkan u baabiyey mu'allafat alquluubka annaga aad bay noogu tira bateen waxaa laga yaabaa dadka markay soo muslimaan oo halkaa yimaadaan kadibna war kusoo rida war muxuu ahaa waxa u in la dhibsadaa laga yaabaa laakiin in rabbigan subxaana watacaala amwaasheenna zakadii xataa iska dhaf sadaqadii in sahmi amaba saami uu rabbi subxana wa tacala u yeelay limualafati اlquluub inama asadaqaatu lilfuqarai walmasaakiin walcaamiliina alayha walmualafati qulubuhum dadka qalbigooda diinta lagu soo duma in wax la siiyo oo laga farxiyo oo khamiisyo iyo dhar iyo lacag iyo la siiyo oo qalbigooda diinta muxuu ahaa eh, la jeclaysiy wax loo bahan yahy markii dambe qalbigii markii aad diinta aad soo gala isaga ayaa dhadhankii dhadhiman doona insha allahu tacaala laakiin ka hore in intaa lagu simo wax loo baahanya laakiin ishkaal baa taagan ishkaalka wuxuu noqday dad baa soo muslimayaan islaamka ay usoo islaamayaan inay nafci ka helaan inay mxuaha hadafkuu noqdaa laga yaaba taas iskaba dhig qulubta ilahay ba ogsoon wa tacala annaga asal ahaan qofkuna usoo islaamay jiinjacaylun baan insha allah aaminaynaa laakiin tan kaleo ishkaalka waxay noqotay qofku uu soo islaamaya maalinta hore markii lacag loo uruuriyo wuxuu shaqo ka dhiganaya inuu tuugsado qof caadi ah oo xamaali ah oo suuqyada ka xamaasho shaqaysto dukaamo gado wamaa ilaa dalika shaqadiisa qabsado mxumakotkotenig iyo baabuurtan mxuah gaarigacmeedka iskaga shaqaysto iska ladana ah amaba qof xitaa mararka qaar brofesoro jaamacad wax ah ka dhig ayaa soo islaamaya raggi marka imtixaan baa dhici war maalinta aad gaalka ahayd maxaa mxuah xoog kuu yeelay ood u shaqaysanaysa ood u xamaalanaysa maanta markaad soo islaamtayna maskiin tuugsada kaa dhig waa imtixaan taagan nin baad arkay istaagan wuxuu le waxaan ahaan jiray boobka ugu weyn ayaan ahaan jiray jaamacadan macallinka ahaan jiray masaajiduu taagan wuu togsanaya sax maahan arrintayada tarbiyadaas in laga leexiyey arrinta ayada oo runtii la yidhah warsaas ma ahan diintan diin toogsi maahan diintan waa diin shaqa diintan diin kasli kasal iyo wahsi maahan nabigeena sal alla ly slam mar kasta wuxuu dhihi jiray allaahuma inii acuuduka min alcajzi waalkasal wahsiga iyo macno darida iyo meela fadhiga diinteena ma ogola sideedaba fa idaa qudiyat isalaatu faintashiruu fi lard wbtaquu min fadl اlah maxaa yeeley qofkan shaqaysana oo dukaan kala oo ganacsi kala oo orda xoolihiisa qayb ka mid a ah waxaa weyaan muslimiinta ay kusoo laabanayaan zakadii ayuu bixiraya sadaqadii ayuu bixiraya aqribadii ayuu xiriirinaya cimaaradii arradow ka qayb qaadanaya wanaagodna ayuu la imaanaya lakiin marka muxuu ah qofki wardi maan la fadhinaya halkaas ya waa wax sahlan maahan wardigana waa loo bahan ya lakiin in saaca wa saaca saacadna la wardiyo saacadna waxaa weeyaan eh, dhabarka loo rito baasha oo culimada xataa ay mxuu aha eh, ay howlahooda qabsadaan dukaama iska furtaan ka warram culama alle sheekh xuseen hadii dukaan furta <laughs> labaatan sano halkaan joogaa dukaan uma furna hadduu dukaan furto waa wadaadka waa sidee wax dhibaato kusuga mana waad garanaysa saxaabada nabigeena alai slam ninka lalehi jiro cbdiraman bin cawf radia allahu taala anhu arda markii aad ninka saxaabigaha utaga wuxuu ku yidhi dullanii dullanii cala suuq markuu yii xoolahayg waxaygaan ku qaybinaya wax dhibaato ma lahan ishkaal ma lahan laakiin dadkeena soomaalida waxay tahay ninka shiikaya meesha fadhiya sax ma arrintayda dhibaato ma laha marka waxaad yeelaysaan dukaamo aan furana wadaadadii faqriga ka baxne dukaamo aan furana saacadana aan dukaamo aan yeelana saacadana aan muxuu aha wax dhigna mis qaadanaysaa sheekh cabdullaahi mis qaadanaysaa sheekh muusa yaa fuqaraa almuhaajiriin miyaan <laughs> annaga de inta kasoo haajirne annaga waxaa wey ansaarna noo baahiy inaan muxuu ahaa aan ansaar ahaana illa waaba joognaa waqti meel kama imaanin badanba alcumuum masalada waxaan kala jeedaa in qofka muxuu ahay mualafat alquluubka in la bara in la shaqaysto dadkaas oo markii horeba markay soo muslimaan hadda markay inta imaadaan su la weydiiye waxaa ka mid ah a soo qasbay yaa idin muxuu aha saa yeelay wahaakada ma qof lasoo ikraaha tahay ma adduunya doonata lacag raadisaa tahay su-al waa la weydiiya mararka qaar waad ku qasbanaani qofka si loo xaqiijiyo inuusan dhankaa u socon inkastoo laba jeerba ama adduunya doon noqdo ama akhira doon ha in la islaamiya ay laazim tahay oona sharaf badan iyo fadli badan laga heli maxaa yeele waxaa arkay qaar intaan ku muslimanay duhurkii casrkiin hidaaya lagu muslimi maqribkiin lagu muslimi muxuu ahaa sliimon waa hakada saas sa inta meel walbana dee xoogaho yaraa ah, loo yaro turi mogta waa iska marka shaqa iyo dukaamaysi caadi ah waa mushkilad ya ya sheekh ha lacagay doonayaan ha waa nagala soo wa weliba ninka wuxuu sheeganaya inuu boob ahaan jiray kaniisada boob maahan maaa kuwa naqisiisiinta eh, bastor inuu ahaan jiray marka ayay sheeganayaan ayib marka mualafatulquluubka xaq bay leeyihiin annaga markaan bixina ayaga se u dhaqman ayaga u taalla haddii nin mualafatulquluub u istaaga annaga muxuu ahay aan siina insha allahu tacaala laakiin ha loo raaci tawjiihaas in la yidha waryaa eh, baabkaas eh, mxu diintan diin toogsima waa diin shaqa iyo diin maxaa nashaad iyo diin quwa almumin qawiyu khayru waaxabu ila allah min almumin adaciif wa fii kulli khayr quwada marka jirkaay gelaysaa oo jiimka hadda raggan wadaadada inay saacado qaar jiim galaan murqahood ay kuskuustaan oo qofkiiba ay ku su-aalaanba ay maxay u dhiibaan wax loo baahan yahi wax dhibaato ma lahan tuug iyo waxyaabaa iska celin karaan waxba ishkaal ma lahan arrinta ayada quwada waa ku jirtaa jirka waxaa ku jirta mxu quwada oo mxuu ahaa e, cilmiga ku jirta quwada maalkaa ku jirta quwada waxaa ku jirta tafkiirka jawaayib badan iyo maxaa ta qofka inuu train qaato oo mxuu ahaa culumtan e, culumtan tanmiya albashariya horumarinta basharka inuu qaato jawaanib badan marka quwada dhan walba ay gelaysaa in loo sheega arrinteeda waa arrin laga maarmayn ayib baab xadiidka sagaal boqol toban iyo sagaalaad waxaan ku jirnay baabu maa yucطa limualafati qulubuhum dadka qulubtooda diinta loo soo dumaa waxa la siina ayuu baabkan u baabiya xadid sagaal boqol toban iyo sagaalaad can camr ibnu taqlib waxaa laga wariyey can camr ibnu taqliba radia allahu tacala canhu arda ana rasul rasulka sal slm uutiya waxaa loo keenay bimaalin xoola ayaa loo keenay ow bisabyin amaba dad lasoo qafaashay ayaa loo keenay maalka waaba la gartay sabyiga marka waxaa lagu itlaaqa dumarka iyo caruurta lasoo muxuu afduubay oo markii gaalada laga adkaada waxyaabaha lasoo qabsada qolyahan dadka ragga sabyi lama yihahda sabyiga qaaliban waxaa lagu itlaaqa haweenka iyo dumarka ayaa lagu ilaaqa weyaan haweenka iyo dumarka lagu ilaaqa faqasamahu kadibna haweenka iyo caruurta afwan haweenka iyo caruurtaan kala jeeda haweenka caruurtaan kala jeeda aw sabyan amaba kuwa lasoo qafaashiyo mxua ah, dayar iyo dumar ah faqasamahu kadibna nabigan wuu qeybiyey wa ataa wuxuu siiyey rijaalan rag buu wax ah siiyey wa taraka rijaalan rag inuu iskaga tagay qaybna ragna waxbuu siiyey ragna waa iskaga aamusay fa balaqahu waxaa soo gaartay ana aladiina kuwii taraka uu nabiga ka tagay catabuu inay eedeeyeen oy dhibsadeen arrintii ayaad ahayd ayaa nabiga la soo gaarsiiyey calayhi salatu wasalaam faxamid allah alla weyne ayuu mahadiyey uma ana caleyh kadibna allah iyu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacd intaa kadib fawallaahi allaan ku dhaartay innii aniga la uci waxaan siinaa rajulan in baan siinayaa xoolihii iyo wixii la helay waxaan ka siinaya waadac waxaan iskaga tegaya rajulan baan ka tegi waladii alihii baan ku dhaartay cafwan waladii kii adacu aan ka tegi ayaa axabu lakalgacaylo badanya ilaya xaggayga min aladii kii uciya aan siina laba nin baa muxuu halkan taagan nin baa mxu xoolo kutubi oon xoolo siini ninna waxbama siinay kan muxuu ahay aan ka tagay ayaana muxuu ahay aad iyo aad u jeclay nabiga cadayna sal slam walaakin warka lagu laaba uci waxaan siinaa aqwaaman qolayaal ayaan siinaya ama qolo ayaan siini maxaan u lima limaa araa liajli maa araa waxaan arkaa awgeed fii quluubihim quluubtooda an ka arkaa min aljazaci sabar dari iyo walhalaci argagax marka sabar darida waa martaba hoose halacana waa kasii sarraysa oo waxaa argagax qofki ila ay ka gaarto oo maal raadin iyo muxua ah, qofka mamanaan tiro badan aan ka arka amaba islaamnimadii laftirkeedii xogo ay ka yara sasan yihiin ayaan arkayaa kadib markaasaan ku shubaya xoolihii wa akilu waxaan mxuu ah, tala saaranaya oon muxuu xil saaraya aqwaaman qolana ilaa maa jacala ilaa maa shay ayaan u xil saaraya jacala u yeela allahu alla weyne ama u tala saaranaya fii quluubihim quluubtooda min alghina deeqtoon iyo walkhayri khayr qalbigooda waa iska buuxaaba war xaaladda ka war nicmo iyo barwaaqo waxbana ma haysta subaxan sooma quracanin laakiin qalbigaa iska buuxa allihii shimbirta miskiinta ah oo aroorti kallahaysa irsaaqay in asna ayaad muxuu iraaqa ayuu muxuu ku qanacsan yahay dhibba ma hayaba kuwa noocaas adduunkannu ayaama yaryahay ziinat alxayaati addunya qiyaamo la socda janno iyo naar ay horayso waxaas ayaa ninka ku mashquulsan yahay iyo muxuua ah dhankaas ayuu jiraa iimaankaas iyo yaqiinadaas ilahay uu geliyey ayaan ayagana uil saarna oo aan u tala saara ayuu nabig dhihi ala sl ayaga dhexdooda ayuu ahaaday ama uu ka mid ahaaday camr ibnu ninka camr ibnu taqli yidhaahda raggaas ayuu ka mid yahay ayuu nabigeena alay sl ragga aan waxba siinaynin oo iimaanka iyo khayrka iyo deeqtoonka qalbigooda alla u geliyay aan u xil saartay camarka ayaa ninka camar ibnu taklib ayaa ka mid ah ayuu kadibna camar ayaa hadlay oo raaway xadiidkahay fa wallaahi alla weyne ayaan ku dhaartay maa uxibu ma jecli ana lii inay ii sugnaata bikelimati rasuli lah sal slm kelimada rasuulka bedelkeeda xumra annacam geela kiisa cascaso carabta aad u jeclaan jirtay in kelimadaas aan dhaafsado geel badan oo boqolaal in laysiiyo kelimadaana nabiga uusan dhihin muxuu ahaa waxaa weyaan isma dhaafsadeen waa oo kelimadaas ayaan geelaas tirada badan ayaa mxuan ka jeclahay oo iga wanaagsan saasuleeya ninka laihahda camr bn taqlb radi allahu taqliba radia allahu tacala an arda baabu salbi salabi alqatiil qofka la dilay oo jidka all mxuu ahaay raggii mujaahidiinta ay dileen waxaa weeyaan hubkiisa iyo dharkiisa wuxuu u sugnaaday lilqaatili kan wax dilay oo mujaahidka ahaa ayaa iskala ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo labaatanaad can abi qataadata waxaa laga wariyey alansaari abu qataada abu qataada magaciisa saddex qowl baa laiskugu khilaafay qowl waxaa weyaan waxaa la yihahda alxaari ibnu ribciy ayaa la yihahdaa alansaari qowlka labaadna waxaa la yihahda nucmaan ibnu ribciy alansaari qowlka saddexaadna cumar ibnu ribciy alansaari intaas waa laiskugu khilaafay lakiin alxaari ibnu ribciy usoo ree ka iska qaado weyaan abi qataadata alansaari wuxuu geeriyooday afar iyo kontonka jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam qala wuxuu yidhi abi qataada kharajnaa waan baxnay maca rasuulilah nabiga alla la baxnay sal l slam caama xunayn sanadkii xunayn oo markii eh, laga soo noqday eh, fatxu maka kadibna nimankii reer hawaasin lagu duulay sanadkaas iyada ah ayaa nabiga la baxnay falama iltaqaynaa markii aan la kulannay ama aan kulannay gaaladii annagii kaanat waxaa u sugnaatay lilmuslimiina muslimiinta jawlatun carar iyo faydanaan iyo muxuua in laga eh, eh, xoog badiyo weyaan inay cararaan dhabarka jeediyaan ayaa usugnaatay oo markii inta meesha waadiga loo galay kadibna raggii muxuu ahaa eh, falaaraha ku ficnay hal mar ay ku asqeeyeen horaanna warkii ka soo yeeray waad garanaysa oo yidhahdeen lan nuqlaba alyawma min qila maanta yaraan in muxuu aha wax badanaa yaraan nagula gulguulay toban kun ciidan ka badan ay ahayen maanta yaraan lagalama adkaanayo ayagoo ismahadiyey ayaa marka loo galay mxu ah, waadigii kadibna waxaa weeyaan faleerahaasa lagu asqeeyey inay dheg kaga dhagto inay caloosh kaga dhagto inay dhabar kaga dhagto inay muxuu ahaa isha kaga dhagto iyo raggi nin walba markay labaatan soddon qof oo cabaadi la wada arka walba waa cararaya boogta haliswa si qirre ayaa lagu qabtay radia allahu tacala canhum ardaahum saxaabadii marka muslimiinta waxaa usugnaatay marka jawla in muxuu ahay ay yara baxsadaan faraytu arkay marka ayuu yidhi ninka la qataada rajulan baan oo min almushrikiina galada kamida mid ah dul fuulay rajula nin min muslimiina muslimiinta fulay oo muxuu ahaa in kow ka sii raba ayaan arkay fastadartu waan soo laabmay xataa ataytu ilaa aan muxuua ugu imaado min waraa'ihi gadaashiisa xataa darabtuhu ilaa aan kaga dhufta bisayfi sayfta calaa xabli caatiqihi qoortiisa muxuu xaragga oo halkaas mirgiga ah aan kaga dhufta weeyaan muxuu seyfti fa aqbala kadibna isoo jeesta dushayda fadammanii kadibna uu isoo dumay damatan dumitaan ayuu isoo dumay wajadtu aan helay minha ayada riixa almowti mawridi geerida gufaaceeda ama shirkeeda ayaan helay weyaan yacni dhabti u nafti ayaaba muxuu halkaa ii timid nin aad xoog badan u ah malaha nafna waayku dhacday seef ku dhacday nafta ay ka baxaysa nacam wuu igu dhegay ilaa muxuu aha geeri aan ka dareemo uma intaa kadib adrakahu waxaa haleelay almowtu geeridii faarsaranii qofka nafta adii ka dhacda tabartii waa ka tagtay kadibna wuu isii deeyey waxaan ka daba tagay cumar bn khaaab ayaan ka daba tagay faqultu waxaan idhi maa baalu naas war dadka maxaa ku dhacay dadka dhurwaa ari galay oo kale maxay u noqdeen ama ari dhurwaa u galay maxay u noqdeen say xaalad say noqotay saas ayaan dhah uu yidhi qaala wuxuu yidhi amrullah amar alla dhacay amar alle ayaa dhacay raggii wax muxuu ahay soo jeestaba waa waa la-yahay ayuu yidhi radia allahu tacala an arda uma intaa kadib ina naas dadki rajacu way soo laabteen siday kusoo laabteen waad garanaysaan waa ti nabigeena ala sl slam yaa asxaaba samura intuu cabaas waa ti aadla joogay oo nabiga loo u dhawaaqay marka saxaabadii iyo asxaaba shajara wahaakada qayb qayb loogu yeeray kadibna hal mar ay muxuu ay soo wada laabteen radia allahu tacala canhum ardaahum uma intaa kadib ina annaasa dadkii rajacw ay soo laabteen wa jalasa nabi nabiguna u fariy sal slm fa qaala wuxuu yidhi ma kadibna markay soo laabteen macneed waxaa weeyaan gaaladii waa laga adkaaday haniimadii ayaa muxuu ahaa gacanta muslimiinta soo gashay gaaladii muxuu ahaa waxaa weeyaan waa laga adkaaday abcan inta warkaas ayaa meesha ka maqan wa jalasa nabi nabigu u fariistay faqala wuxuu yihi man qatala qofka dilay qatilan qof la dilay lahu isaga usugnaaday caleyhi dushiisana ay ahaatay bayinatu markhaati oo markhaati u haysto falahu wuxuu salabuhu dharkiisa iyo hubkii u watay iyo ninkaas wixii aad marka ayada gooni u lahaa ayuu leeyahay weeyaan faqumtu waan istaagay faqultu waxaan idhi man yashhadu lii nabigana wuxuu yidhi barkaati aa loo abu qataada marka waaa yaa i markaa adkici qalbigaa saas ka dhacay uma jalastu waan iska fariistay uma qaala wuxuu man qatala qofkii dilay qatiilan mid la dilay oo lahu isagoo calayhi ay usugnaatay sugnaatay bayinatu markhaati falahu salabuhu wuxuu leeyahay hubkiisi iyo libiskiisi ayuu leeyahay faqultu waxaan man ashhadu liya markaa adkici uma jalastu waan fariistay uma qaala wuxuu yidhi ahaaliata tii saddexaad milahu sidii hore o kale ayuu nabig yidhi faqumtu waan istaagay faqala rasul wuxuu yidhi maa baaluka maa maalaka yaa abaa qataada abaa qataada maxaad la istaagaysaa ood la faqtasastu waan u sheegay caleyhi dushiisa alqisata arrinta dhacday iyo ninkii intaan isla marnay iyo xaaladda siday ahayd ayaan u sheegay fa qaala wuxuu yihi rajulu nin baa wuxuu yidhi sadaqa wuu run sheegay yaa rasuululaahyow wa salabuhu ninkaas wuu dilay hubkiisa iyo dharkiisana cindii agtayda ayuu ahaaday fa ardihi iga raalli garay canhu xaggiisa oo iga qanci aniga aan hubka iyo dharkaas aan qaate ha ii daaye muxua iga qanci ayuu yidhi fa qaala abubakrin sidiiq wuxuu yidhi waa nabiga la taliyihiisa calayhi salatu slam faqala abubakrin wuxuu yidhi sidiq radi allahu tacala anu arda laa hallah laa wallaahi weeyaan haba ka yaabin ilaahay baan ku dhaartaye haba ka yaabin u yidhi arrintaa idama dhacaysa idan haddii ay arrintaa dhacdo laa yacmidu idan marka laa yacmidu uma qasdayo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa asadin libaax oo min usud ilah min usd illaah ilahay libaxyaalkiis ka mid a raggii muxuu geesiyaalka ahaa oo yuqaatilu ka dagaalama can illaahi diinta alle ee alla xaggii ka dagaalamay wa rasuuli rasuulkiisa yucطika kadibna uu ku siiya nabiga alabahu ninka dhar mxuu ahaa hubkii iyo mxuu ahaa eh, ninkii wuxuu goonidii ulahaa kadibna adiga mxu bilaash kugu siiya oo lama dhacaysuu yidhi faqala nabiyu nabig wuxu yh sal slm sadaqa abubakr rub uu sheegay radia allahu tacala an arda faacطaahu kadibna abu qataata iyo nabiga uu siiyey fabictu waan gadau yidhi abu qataata addirca camburbireedka iyo ninka ulahaa ayaan gaday fabtactu bihi waxaan kusoo gatay marafan geeda yaroo timir ah ama beer yar ayaan kusoo gatay dhul yar oo geeda timir ay ku yeelaan ama dhul yar oo beer ayaan ku gatay oo fi bani salima ree bani salima ree bani salima waxay degnaan jireen meesha loo yaqaano maanta ha inaad sheegtaan waa laga marmaan bani salima deegaan baa lagu yaqaanaa meel magac la weyaan dhowr jeerna waan sheegna kutubii hore haddii la sheegi waayo caawa la iska fariisani haye bani slima xaafad ay degnaan jireen haddana maclam min macaalim اlislaam almacruufa ku yeelo yawa ninka a ah, maa sha allah ashire waa <laughs> khalaas rag waad furatay rag waad furatay qiblatayn ayaa ku yeela masjid qiblatayn reer bani salim waa meeshii mucaad ibn jabal radi allahu an arda uu intuu taga markuu ku tukada nabiga alayh slam kadibna cishaha intuu halkaa taga uu salaadii raggii beerloyda iyo mxuu aha tuulada iska joogay xoolo jirka iyo salaadii cisho uu ka bixin jiray kadibna markaasuu ku dheerayn jiray intuu baqara iska furfurto ayuu iska qabiil yaroo xamaasaysan way moogta kadib radia allahu tacala arda kadibna nin mid intuu daalay uu salaad iskaga baxay markaasaa kadibna markii warkii aad gaaray ninkii in eh, mucaad ahaa inuu salaadii eh, ninka la yidhahda mucaad eh, salaadii inuu laga laga goostay ayaa wuxuu ninka asaga nin baraka badan maahan waxbuu ku yara tuuray arintii ayaa gaartay nabiga ayuu u dacwooday kadibna mucaad waxaa la saaray maxkamad dhir badan baa la saaray afataanun anta ya muaad meesha lgu halkaas ay ahayd weyaan qisada kale waxay ahayd bani salima qiblatayn iyo masjidka nabiga dhowr kilomitr udhexaysa mara waxaa dhacday marka xaafadda meel ku dhegan masjid nabowi ayaa banaanaatay reer bani salima kadibna waxay dooneen inay kasoo guuraan xaafadooda oo oy tagaan masjid nabowi agtay soo degaan nabiga arrinka ayaa gaartay nabiga muxuu ugu jawabay alai sla muxuu yidhi Hmm? said naam ilzamuu diyaarakum tuktab aahaarukum weeyaan diyaarakum tuktab aahaarukum ay ilzamuu diyaarakum weeyaan ma halkaas joog uu yidhi waxaa lidiin qorayaa marka meesha ayd ku yeelay ama meesha muxuu a ah, ka gatay ninka la yihahdo qataada beerta uu ka gatay yar reer halka saliim halkaa weeyaan masjid alqiblatayn iyo meelaha u dhow fa inahu maalka isaga iyo dhulka isaga ah la awalu maalin maalkan u horrey weeyaan oo ta'aaltuhu aan milkiyey oo muxua ah, waxad ahaan aan u helay ama muxua ah, maal aan hela igu horrey filislaam intaas aan soo islaamay ama islaamnimada dhexdeeda weeyaan baabun maa yanfiluhu wuxuu ziyaado u siiya alimaamu imaamka lilmujaahidiina mujaahidiinta wixii aad ziyaado u siiya oo maal ah qeybihii qaybti caadigeed marka laga tago ziyaado inuu muxuua ah, wax ziyaado ugu sii daro ayuu baabkan u baab in mashruuc ay tahay xadiidka sagaal boqol iyo ko iyo labaatanaad can ibni cumar cabdillahi bn cumar bn khataab radi allahu tacala canhuma ana rasulla sl sl slm bacatgu ciidan yar ayuu bixiyey fiiha waxaa ku sugnaa ciidanka gudaheeda amaba gaadilada yar cabdullaahi ibni cumar ayaa ku sugnaa qibala najdin dhanka najdi xaggeed najdi xaggeed waxaa weya riyaad ilaa ciraaq dhankaasa najdi la yihahda weya dhankaas ayuu u diray fahanimuu waxay hanimaysteen ibilan geel kaiiratan ee tiro badan iyo qaybahooda la siiyey waxay ahayd itnaa cashara baciiran toban iyo laba riti nin walba waxaa kusoo aaday toban iyo laba riti ayaa kusoo aaday weyaan xoolihii qaniimadaha aw axad cashara baciiran amaba toban iyo kow riti ayaa aaday wa nufilu waxaa ziyaada ahaan loo siiyey baciiran baciiran riti ritina waa looga sii daray oo suubis ayaa looga dhigay weyaan radia allahu tacala anhum ardaahum baabun xukmu fayga xukunkiisa ayuu fayga iyo qaniimada waxay ku kala duwan yihin hal shay dhammaan waa xoolo gaalada laga soo qaaday oo muxuu ahaa ka soo wareegay oo gaalada xagood ka yimid laakiin fayga oo weliba gaalada xarbiyiinta gaalo kasta xoolihii inay bannaan yihiin aan loo fahmin gaalada xarbiyiinta ayaa laga hadlayaa saha loo ogaado waxaa weeyaan marka xoolaha marka qeyb waa qeyb inta duulaan la qaaday la dagaalamay farda iyo awr iyo baabuur iyo ticnic iyo adduun iyo hawlo inta laisu adeegsaday kadibna gaalada laga soo qaatay qeybtaas waxa la yihahda haniime ayaa la yidhahdaa qaybta labaadna waxaa weya gaaladii markay ciidankii muslimiinta arkeenba iska yaaceen big xoolo markay iska untaagtaaganoo cid la jirta aan lahayn ayuu ilaahay wa watacala usoo gacan gacangeliyey muslimiintii taana fay ayaa la yidhahdaa marka haniimada iyo fayga saasay ku kala duwan yihin fayga kaas weeyaan maa lam yuujif almuslimuuna calayhi khaylun walaa rikaab min khaylin walaa rikaab xadiidka sagaal boqol iyo laba iyo labaatanaad can malik ibn ways waxaa laga wariyey can malik bn awsin waxaa laga wariyey can cumara wuxuu ka wariyey radia allahu tacala anu arda qaala wuxuu yihi cumar kaanat waxay ahayd amwaalu bani nadiir nimankii yahuud ahaa ee reer bani nadiir waxay ama xoolood waxay ahaayeen mimaa ay ahaayeen afhaa uu soo celi allahu alla weyne calaa rasuuli rasuulkiisa suurat waxaa ka hadashay alxashr mimaa shay ayuu ahaa ayuu ka mid ahaa lam yujif aynan muxuu ahay dhaqaajirin almuslimuuna muslimiinta caleyhi dushiisa bikhaylin farda walaa rikaabin awr iyo muxuu ahaa gaadiid ayna ku dhaqaajinin dagaalama ilahay baa iskaga soo celin nabigeena alayh sl slam qalbigooda ayaad rabbi subxana wa tacaala mwa lagu riday alrucb iyo argagax weeyaan fa kaanat waxay ahayd xoolaha iyaga waxay ahayd iyo fayga wuxuu ahaa lirasulilah rasuulka alle khaasatan mid gooniya nabigu u leeyay alayh sl slam isaga ayaa maamulkiisa iyo muxuu ahaa milkintiisaba gooni ulahaa weeyaan wa kaana wuxuu ahaa nabigeena alayh slam yunfiqu mid ka nafaqeeya calaa ahlihi reerkiisa nafaqata sanati sanatihi halkiisa sana nafaqada ay muxuu ahaa iyo biilkooda ayuu nabiga meel ugu dhigi jiray uma intaa kadib yajcalu wuxuu yeeli jiray maa baqiya wix soo haray fi silaaxi hubka ayuu gelin jiray iyo alquraac iyo gaadiidka lagu dagaalamo ayuu nabiga gelin jiray alayhi salaam cuddatan diyaargaro lagu diyaargaro fii sabiillah jidka alle niminka dee waxay ka carreen beero aada weyn oo timir iyo adduun iyo khayraad ay ka carreen khayraadka asagaa marka wixii ka soo go-a qayb nabigeena ala sl slam reerihiisa ayuu biil ugu dhigi jiray qaybta kalena waxaa weeyaan hub iyo gaadiidka lagu dagaalama ayuu nabigeena gelin jiray calayhi salatu slam isagoo diyaargarooba diyaargarow loo diyaargarooba jidka alla subxaana wa tacala waacidu lahum ma statactu min quwatin wa min ribaat alkhayl isagoo ku camal falaa nabigena ala slat slam baabu taxriimi alguluul khiyaanada oo xoolihii haniimada in muxuu gooni xoogaho loo qaato oo la khiyaamo xaaraannimada ayuu baabkan u baabiya xadiid sagaal boqol iyo saddex iyo labaatanaad can cabdillahi bn camr caas radi allahu taala anuma qal abdillahi bn camr kaana waxaa ahaaday calaa haqali annabiyi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam culayskiisa iyo alaabtiisa iyo qalabkiisa waxaa mas-uul ka ahaa rajulu ninbaa mas-uul ka ahaa yuqaalu loo yidhah lahu isaga kirkiratu kirkiratu magaciis kirkira ayaa la yihahdaa famaata kirkira wuu dhintay faqaala rasul lah wuxu yih sal slam huwa isaga fi naar naar ayuu ku sugan yahay ayuu nabiga alai sl ninkii nabigeena alayhi sala alaabtiisa iyo uqligiisa iyo mxu waxyaabihii culsaa nabiga uhan jiray oo gacanta uhan jiray ayaa geeriyooday kadib nabiga wuxuu yidhi naar buu gal ninkaas nar buu kusugan yahay fadahabuu way tageen yanduruuna inay eegaan ilayhi isaga fawajaduu waxay heleen caba'atan go-busta qad qallaha uu jihaadkii iyo xoolihii mxuuaha haniimada ka xadayood gooni u xasaysay inaad mxuu ahaa ninkaas ku naar galay ayay ogaadeen radia allahu tacala anhum ardaahum marka qofkii gobusta hadduu qof mxuu ahaa eh, ku naar galay malaayiinta ka warrama ikhwaanay malaayiinta muslimiinta iyo ummadda xoolaheed oo la dhici si lagu dhacaba lagu dhaca miyaan lagu naargelayn go-busta weliba nin mujaahid ah go-busta lagu sheega waa go-an hadda halkaan saara mid lamid waxa qiimo lamahan waa maradan yaroo hadda halkaan saara miiska dushiisa wax intaa weeyaan intaas ayuu ninkaa intuu khiyaamay uu meel gashtay waana saxaabi nabi maxamed uu joog sal l slm jihaad uu ku jiray ninka isaga intaas ayuu naargalay badbaadi marka nasal allah nasal allah asalama alcaafiya nasal allah asalama alcaafiya sagaal boqol iyo afar iyo labaatana xadiidka ah can cumar ibn khadaab radi allahu taala canhu qaala wuxuu yihi sayd cumar lamaa kaana markii ay ahaatay u ahaaday yowmu khaybara maalinta khaybar markuu ahaaday oo maalinta khaybar la joogay wayaane aqbala waxaa soo joostay oo muxuuah soo dhaqaaqay nafarun koox oo min asxaabi nabiyi nabiga saxaabadiisa ka mid ah ayaa muxuu aha soo dhaqaaqeen oo soo socdeen wey ama yimaadeen weyaan fa qaaluu waxay yidhaahdeen fulaanun hebel shahiidun waa shahiid fulaanun hebelna shahiidun waa shahiid xataa maruu ilaa ay kasoo maraan calaa rajulin in ay kasoo maraan fa qaaluu waxay yidhahdeen fulaanun hebelna waa shahiidun waa shahiid weyaan fa qaala rasul lla wuxu yih sl slm kala inuu shahiidna oo iska daayay shahiid maaha weyaan innii aniga ra'aytu waan arkay fi naar naar ayaan ku arkay fii burdatin macwis ama wago oo allaha oo khiyaamay darteedna uu ku naargalay ayaan arkay weyaan aw cabaatin ama goobusta amaba wax lamid weyaan uma qaala wuxuu yihi rasul la sl l slm ya bna alkhaaab cumar khaaabow cumarow idhabtak tag fanaadi waxaad dhawaaqdaa fi nnaas dadka dhexdooda waxaad ku dhawaaqdaa inahu shaniye laa yadkhulu ma galay aljanata jannada ila almu'minuun mu'miniinta cidaan ahayn jannada in galaynin gelaynin qala wuxuu yihi fakhrajtu waan baxay fanaadaytu waan dhawaaqay alla hooyay inahu shaniya laa yadkhulu ma gala aljanata jannada ila almuminuun muminiinta mooyane cid kaloo janno gasho lama arka ayaan dhahay weeyaan radia allahu tacala anhu arda fasalka saddexaad alfaslu thaali fasalka saddexaad aljizyatu cashuurta gaalada laga qaado iyo jizyada iyo almuwaadacatu heshiiska la heshiiyo ayuu baabkan u baabiye weyaan baabu lwafaa oofin la oofiye ayuu baabkan u baabiye bilcahdi ballanti gaalada marba haddii la ballamo xarbi ayaa la ahaa muslimiintii oo jihaad ku jira iyo gaaladii oo muslimiinta la dagaalamayaan ayaa waxaa weyaan iska horjoodeen kadibna balan ayaa la galay haddii balan la galo oo la yidhi aanaan dagaalamin heshiisaan ahaana aan isbadbaadino wamaa ilaa dalika arrinta haddii ay dhacdo in balanta iyadoo laga baxa inay xaaraan tahay ayuu baabkan u baabay weyaan cahdig in la oofiyana ay laazim tahay xadiis sagaal boqol iyo laba iyo laba sagaal boqol iyo shan iyo labaatanaad can xudayfa bn alyamaan waxaa laga wariyey xudayfa bn alyamaan saaxib sal allah l slm wuxuu yihi munaafiqiinta magacyooda dhan ayuu muxuu ahaa diiwaan iu ahay register ahay weeyaan qaala wuxuu yidhi maa manacanii igama reebin an ashhada inaan xaadira badran dagaalka badran inaan xaadir igama reebin ilaa anii aniga ilaa anii aniga ahaasha aan ahaade kharajtu may bax ana anigi iwa abi aabbahay aabihii waxaa la yidhahda marka xusaylun ahaa aabihii xusayl ayaa la yidhahdaa xudayf ibnu yamaan yamaankaas waa muxuu ah waa laqab iyo naanays weeyaan laakiin magaciisa caadiga ah oo aabihiis magaciisa xusayl ayaa la yidhahdaa anii aniga kharajtu aan baxay ana anigi iyo abi aabbahay xusaylun ahaa qaala wuxuu yidhi xudayfa fa akhadanaa waxaana qabtay kufaaru qurayshin quraysh gaaladeedii ciidankoodii ayaana qabtay kufaarti gaaladii reer quraysheed ayaa gacanta lagu dhagay kow fa qulnaa waxaan idhi nacam qaala waxaa yidhi inakum adinka turiiduuna muxamadan moxamed inaad u gargaartaan ood moxamed raacdaan ayaa dooneysaan muxamed inaad u gargaartaan ood muxamed ah, dagaalka la gashaan ayaa dooneysaan qofa qulnaa waxaan idhi maa nuriiduhu ma doonayno maxamed uma socono nafde qof haddii la qabto maogta waa inaad si un ku badbaada si ku badbaada nacam maa nuriiduhu waa mukrah qof ah, muxuu ahay naftii aad ku badbaadinaya inuu been sheega malaha maa nuriiduhu ma doonayno weyaan maa nuriidu ila lmadiinata annaga magaalada madiina an u soconnaa dad dhankaa ujeeda ayaan iska nahay saasaan idhi weyaan fa akhaduu waxay naga qaadeen mina anaga cahdan cahd allaahi ballanta alleh wa mithaaqahu ballantiisa adag wayaane lanansarifanna inaan u laabanayn u laabanayne ila almadiinati magaalada madiina walaa nuqaatilu aanan la dagaalamaynin macahu nabiga magaciisa aan la dagaalamaynin ballan noocaas ayay naga qaadeen ayuu yihi xudayfa waxay yidhahdeen haddii aad saas ay tahay ballan ilaahay qaado inaad maxamed aadaynin ood magaalada madiina iska aadaysaan aanana dagaalamaynin ood la dagaalgelayn maxamed faataynaa waxaan u tagnay rasulah baan u tagnay sal slam faahbarnahu waan u sheegnay alkhabr arrintii gaaladiina dhex martay ayaan u sheegnay fa qaala wuxuu yidhi insarifa iska laabta oo magaalada madiina ku laabta nafyi waxaan u oofinan lahum ayaga bicahdihim ballantii ay muxuu ahay ay idinla galeen waan u oofinaynaa wanastaciinu waan kaalmaysanayna allaha laweyna calayhim dushooda bal arka gaal ballantiis maxay sheegi soo lama dheheen weliba gaal xarbi ah oo nabiga cala sl slam iyo saxaabadiina baabiya u socda gaalkii in loo fuliyey ayaad nabigeena fara sala allahu alayhi waali wasalam marka arrimahaas waa arrimaha runtii loo baahan yahay in aada loogu baraarugsanaado baabun amaanu nisaai haweenka qofka inay badbaado geliyaan ama ay magangeliyaan baabun amaanu nisaai haweenka badbaadogelinteeda iyo inay qofka ay yidhaahdaan qofkan annaga ayaa dhabarka saaranay lama taaban karo magangelye ay siiyaan ayuu baabkan u baab yahay iwa jiwaaruhuna inay muxuu ahay qofka ay ay mxuuaha nabadgeliyaan oo yidhahdaan haweeney bay waxay leedahay gaal xarbi ah oo mutaalab ah oo in la dilo ay ahayd ay waxay leeyihin ninka anaa badbaadiyey marka arrintayd inay bannaan anaan far la saari karin gabar haddii ay badbaadiso gaalka kan ugu weyn oy tirahdo gaalkan lama taaban karo xarbiga ah inaan la taaban karin ayuu baabkan u baab yahay xadiidka sagaal boqol iyo lix iyo labaatanaad can abi murata waxaa laga wariyey mawlaa ummi hani ummi hani binta abi aalib abi aalib gabadhii uu dhalay oo ummi hani ahayd sayid cali radia allahu tacala canhuma nabigeena ilmaaday rahen alayhi salaatu salaam annahu isaga gabadhaas ayaa xoraysay tabcan ummi hani ayaa xoraysay annahu isaga samica wuxuu maqlay umma hani gabadha umma hani la yidhaha binti abi aalibin radia allahu tacala anhu ardaha taqul iyadoo la dahabtu waan tagay ilaa rasulilah rsulka laan aaday camal fatxi sanadkii maka la furtay ayaa nabiga aaday fawajadtuhu nabiga ayaan la kulmay yaqtasilu isagoo qabaysan ayaan nabiga la kulmay wa faatimatu faatima binti rasuli lah sal l slam ibnatuhu ay gabadhiisa ahayd tasturuhu ay asturaysa ayaan nabiga la kulmay nabigeenna iyadoo muxuu inta maro saa uu dhigtay amaba muxuu asturayso oo maro saa uu hayso nabigana uu qabaysanaa ayaan la kulmay ay leedahay sanadkii maka la furtay fa sallamtu caleyhi waan salaamay fa qala wuxu man haadihi waa tumaatani gabadhan waatay weeyaan faqultu waxaan ana aniga ummu haani ayaana binta abi aalibin faqaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaa slaam marxaban soo dhowow biummi hani umma hanii soo dhowo weyaan falamaa faraqa markuu nabiga ka baxay min quslihi qabayskiisa qaama nabigan uu istaagay fa sallaa wuu tukaday amaaniya rakcatin sideed rakca ayuu tukaday salaatu duxaha meelaha laga soo qaatay ka midta weyaan multaxifan isagoo muxuu aha nabi isku duduubay fii thawbin waaxidin hal mara hal mara in lagu tukan kara ayadna daliilkeeda waa ka weyaan faqultu waxaan idhi yaa rasuul lahio zacma wuxuu sheegay ibnu ummi hooyaday wiilka ay dhashay waa cali bin abi ahaa anahu isaga qaatilun inuu dila oo nafti ka qaada rajulanin qad ajartu aniga aan badbaadiyey qof magangelye aan siiyey oon i laguma taaban kara inuu dila ayuu sheegtay fulaan ibnu ibnu hubayrat ahaa fa qaala rasul lla wuxu yih sal slem laqad ajarnaa waan magangelinay man ajarti qofkaad magangelisay yaa ummahani ummahaniyo umahaniyey qofkii adiga aad magangelyo siisay annagana waan siinay weyaan qaalat waxay tiri ummahani wadalika goorta ayada ahna duxan waqti barqin ayay ahayd radia allahu tacala an ardaha baabun ima man qatala mucaahadan qof muxuu ahaa cahdi iyo ballan muslimiinta ay ka dhexayso oo waxaa weeyaan colaad ayna muslimiinta ka dhexaynin qofkii dila dembiga alle ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo todoba iyo labaatanaad can cabdillaahi bni camr radia allahu tacala canhuma can nabi wuxuu ka wari sal l slem qaala nabigan wuxuu yidhi man qatala qofka dila mucaahadan qof lala ballamay oo mucaahad oo ballan ay ka dhexayso muslimiinta lam yarax ma udigsado raaixata aljanata jannada udageeda ma hel ayuu nabig yiri alayhi salatu salaam subxaana allah wa ina riixahaa udageedana iyo muxuu ahaa carafkeedana tuujadu waxaa laga helaa min masiirati arbaciina caaman afartan sana inta loo socda ayaa udoga jannada laga helaa ninkaas gaalka ah oo muslimiinta ay ballanta ka dhexaysa dilka la dilay ayaa waxaa weya qofka inuu jannadii carafteeda hela ayuu ku weynayaa walciyaadu billah baabu imi man qatala mucaahidan aw mucaahadan naam baabu taxriimi alqadri ballanburyada ee xaaraanimada ayuu baabkan u baabiya xadiid sagaal boqol iyo sideed iyo labaatanaad can ibni cumar waxaa laga yuri abdullahi bn cumar khatab radi allahu tacala anhuma ana rasul lah rasuulka sal l slm qala nabigeena wuxuu yidhi ina alkaadira qofka ballanburyada sameeya yunsab waxaa loo taagi doona lahu isaga liwaaun calan ayaa loo taagi doona yowma alqiyamati maalinta qiyaama fa yuqaal waxaa la dhihi doonaa haadihi tanayto kadratu fulan ibnu fulan hebel ina hebel ahaa uu sameeyey weeyaan saasuu nabigan aleyh sala slam maalinta qiyama waa la fadaaxaynaya qofka ballanta ka baxa xadiid sagaal boqol iyo sagaal khudri waxaa lagu radi allahu taala anu arda malik ibn sinaanin qaala wuxuu yidhi qala rasul wuxu yiri sal likulli qaadir mid kasta oo ballan buriyo liwaaun oo muxuu ahaa calan yowma qiyaamati maalinta qiyaama yurfacu lahu kor ayaa looga qaadaya biqadri qadrihi balantii buri ballan burinti intay ama xilliyada iyo waqtiyada uu ballan buri intay la ekaan ama ballanta weyninka ay qabtay intay la egta ayaa qadarkeeda kor looga qaada weyn qaar loo gaabina qaarna loo dheerayna alahoyay walaa qaadira qof muxuu ahaa ka balanburin badan ma jira walaa qaadira mid ballan oo acdamu ka weynaan badan qadran xagga ballan min amiiri camatin nin dad dhan amiir u ah balanburintiis muxuu ahaa qofka balanburin weyn ma jirto ayuu nabiga cadayna sal l slm waa khatar ilan qofka shaksiga hoo yar waxaa laga balantiis ballantiis inay wax badan ay ku saamoobeen laakiin markaad nin madaxa huweyn aad ballan intuu gala ballanta ka baxa qolyaha hadda mxuu aha kaameenka iyo orodka iyo mxua qababacda ku hayo ummadda beenta ka dharjinayaan balanburin soo ma cule markaan soo galo jidaan idin dhisaya markaan soo gala iskuulaan idin dhisaya markaan soo gala masaajidan mxua waxtari markaan soo gala madrasooyinkaan dhisi markaan soo gala waxaa fuqarada iyo masaakiinta waxbaan tari markaan soo gala wahaakada wasakdu adinka waxaas kulli waxba ay ka jirin mushkilad weeyaan mogta waa mushkilad marka arrinta ayada waxaa weeyaan raggaas ballanta in ay ilaaliyaan waa waxa laga maarmayn iyo guud ahaan muslimiintaba baabu akhdi iljizyati jizyada in laga qaado min almajuus kuwa dabcaabudka ah in laga qaado ayuu baabkan u baab yahay majuusta ahlulkitaabka waa la gartay waa nimankii yahuuda iyo nasaarada ahaa iska dig in dumarkooda la guursada in cuna muxuu ahaa cunadooda iyo hilibkooda iyo la cuna ta iyada waxaa ayaadka qur-aanka ayaa ku cad majuusta marka waxay leeyihiin shubhatu kitaab culimadu waa isku hayeen marka kitaab ma lahaayeen mise kitaab ma lahayn niminka ayaga marka jizya laga qaadi kara ayuu u baabiyey xadiid sagaal iyo soddonaad can amr ibni dinaar waxaa la weri can amr yani ibni dinaar weyaan qaala wuxuu kuntu waxaan ahay mid fadhiyi maca jaabir ibnu zaydin jaabir zayd waxaa weyaan abu shacthaa albasri raximah iyo wa camr ibn ibnu aws athaqafi lmaki weeyaane faxadaahumaa wuxuu u sheegay bajaalatu ninka bajaalo la yihahda bajaalo ninka la yihahda waxaa weeyaan ibnu cabdata atamiimi albasri ninkaas ayaa wuxuu u sheegay ama wuxuu u sheekeeyey sanata sabciin markii jirada nabigeena toddobaatan ay ahayd caama xaja muscab ibn zubayr muscab ibn zubayr sanadki uu soo xajiyey biahli basrati ahlo basra uu la soo xajiyey cinda daraji zamzama zamzam jaraanjirti muxuu ahaa looga hoobanayay agteeda amaba lagu fuulaya agteeda ayaa wuxuu ugu sheekeeyey qaala wuxuu yidhi ninka asaga ninka la musab bn zubayr cabdillahi bn zubayr walaalkii weeyaan oo xilliga cabdillahi bn zubayr xijaaz uu maamulayey oo khilaafada asaga xaggiis inay soo martay uu isku tirinayay xilligaas ayaa basra iyo kuufa ayuu waali ugu ahaa doobnataro ugu ahaa kadibna xilligaas ayaa dadkii reer ba basra iyo reer muxuuha kuufa ayuu la soo xajiyo muxuuha la socday kadibna wuxuuna geeriyooday radia allahu tacaala muxuu ahaa ninka la yidhaahdo eh, eh, muscab bn zubayr raximah hijrada nabiga marka laba iyo todobaatanka ayuu geeriyooday xilligaas ayaa qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaaday ninka la yidhaahdo bajaala kaatiban mid qoraa u ah wax u qor ayaan ahaa lijaz ibnu mucaawiya jaz ibnu mucaawiya ninka la yihah ayaan muxuu ahaa qoraa u ahaa wax u qora jiri mucaawiya ibnu xuseyn atamiimi weyaan kaas cami alaxnaf ibnu qays axnaf ibnu qays adeerkii ninka la yihahdo muxuu aha jaz ibnu mucaawiya nacam fa waxaa noo yimid kitaabu cumar kitaabka sayd cumar ayaa noo yimid ibnu khaaab radia allahu tacala arda qabla mowti intuusan geeriynin ka hore bisana sanad intuusan sayd cumar dhimanin ka hore ayaa waraaqdiis waraaquu soo qoray ayaa noo yimid maxaa ku qoran fariquu kala geeya bayna kulli dii maxramin mid kasta ama kuwa kasta oo maxram isu ah dhexdooda kala geeya oo meel majuusi majuust ka mid ah macaani badan bay marka kelimada xambaari kartaa majuusta waxay samayn jireen maxaarimtay gursan jireen oo ninka inuu hooyadu guursado ama walaashu u guursado waxba ishkaal ma jirin tusaale hadii arinta arrinta ay dhacday kalageey ayuu nabig ninka yidhi cumar ibn khadaab radi allahu tacala an sidoo kale macaani kaloo badan waa lagu sheegay ilaa laba macno laakiin waqti aan muxuu aha jirin walam yakun masalan cumaru cumar muusan ahayn akhada mid qaaday aljizyata jizyada min almajuusi majuus jizyada kama qaada jirin ko xataa shahida ilaa u kamar kaati fura cabdiraxmaan ibn cawf cabdiraxman ibn cawf radia taala tacala anu muxuu kamar kaati furay ana rasul rasulka sal slam akhadaha inuu ka qaatay au ka qaaday jizyada min majuusi hajar majuustii hajar degnayd inuu ka qaaday hajar waa meeshaan axsa dhankan oo baxrayn xagga dawlada sacuudiga ayaa hajar la yihahda weyaan alfaslu raabicu fasalka afaraad alkhayl warami fardaha iyo muxuu ahaa toogta ayuu baabkan u baab yahay iyo wasabqi iyo tartanka lagu tartama xoolaha fardaha lagu tartama ayuu u baab yahay baabun alkhaylu fardaha macquudun waxaa ku xiran fii nawaasiiha wejigeeda iyo muxuu foodeeda waxaa ku xihan alkhayru khayr baa ku xihan ayuu baabkan u baab yahay xadii sagaal boqol ko iyo soddonaad can curwata albaariqi waxaa laga wariyey ana nabiya nabigeena sal slm qaal wuxuu yidhi nabigeena alkhayru fardaha macquudun waxaa ku xihan fii nawaasiha alkhayru khayr ayaa ku xihan ilaa yowmi qiyamati maalinta qiyama ilaa laga gaaro alajru ajar iyo walmaqnamu haniima waa fardaha lagu jihaado baabun man ixtabasa qofka xabiso oo xirto farasan faras fii sabiila jidka alla muxuu ahaa dartii u xirta ajirka iyolaayu baabkan u baab yahay weeyaan xadiid sagaal boqol iyo laba iyo soddonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda qal wuxu yhi abu hurayra qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali waslem man ixtabasa qofkii xabisto oo xirto farasan faras fii sabiili illahi iimaanan aan rumayn bilahi alweyne u rumayna wa tasdiiqan rumayn biwacdihi ballanta uu rabbi muxuu ahaa bixiyey oo qofka ajarka uu sinaa ballan qaaday darteed muxuu ahaa u xabiso fa ina shibacahu dharagtiisa io warayahu cokanaantiisa iyo muxuu ahaa biyaha uu ka dhargay iyo warawthahu digadiisa iyo saxaradiisa iyo wa bawluhu kaadidiisa fii miisaanihi miisaankiisa ayay ku sugnaan doontaa oo loo saaray yowma alqiyamati maalinta qiyama saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waalihi waslem xadiid sagaal boqol soddon iyo saddexaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda ana rasul rasul sal l slm qaala wuxuu yidhi alkhayru fardihi lirajuli nin ajru ajr bay u fardihi nin ajr bay u tahay kow wa lirajuli ninna sitrun asr bay u wa calaa rajuli ninna dushiisna waxay way u tahay wisrun fa ama aladii ninkii lahu isaga ajrun ajr ay u tahay fa nin oo rabad xiray fii sabiila jidka alla darteed u xiray weeyaan fa ataala kadibna dheereeyey biha ayada fii marajin marajka waxaa weeyaan waa meel cagaaran oona waasic ah waa meel sharma oo kale fii marajin fii marjin sharma aw rawdatin ama beer fa asaabat kadibna ay haleeshay oy cuntay fii diyalihaa xerageedii daalika ee kaas ahaa min almarji ee nacam cafwan fa ataala kadibna dheereeyey bihaa iyadii fii marjin sharma aw rawdatin ama beer famaa asaabat wixii ay ku haleesha ooy waxaa weeyaan ku cunta fii tiyalihaa xerageedaas loo dheereeyey daalika ekaasa min almarji sharmada iyada aw rawdata ama beerta kaanat waxay u ahaataa lahu isaga xasanaad xasanaad bay u ahaataa oo cawskaas iyo muxuu ahaa caleynta ay daaqdoo dhan xasanaad bay u noqotaa walow annahu isaga inqataca hadduu go-a diyaluhaa xerageedii lagu jeraariyey oo fastanad kadibna ay booda sharfan muxuu ahaa hal wareeg aw sharfayni sharafayni sharafan hal bootinna waa la dhihi karaa sidoo kale hal rown ama hal wareegna waa la dhihi karaa aw sharafayni ama laba bootin ama laba muxuu ahaa wareeg kaanat waxay ahaataa aathaaruhaa raadkeedii iyo awraaha digadeedii xasanaatin xasanaad iyo wanaagyaalo lahu isaga ay ahaataa weyaan walow anaha iyada marat haddii ay soo martay binahrin wabi oo fa sharibat minhu ay ka cabta walam yurid uusan doonayn an yasqiya inuu ka waraabiya dali kaana wuxuu ahaada dalika arrinka isaga iyo biyahaas xasanaatan xasanaat lahu isaga fahiya ninka isaga fa hiya iyada lidalika ninka isaga ajrun ajr baa uta wa warajulnka ninka labaadna waa rajulu nin weyaan oo rabataha xiray taganiyan inuu ku maarmo oo ku kaaftooma iwa tacafufan inuu kaga dhowrsado dadka inuu wax weydiisto uma intaa kadibna lam yansa aanan hilmaamin xaq alla xaqa la fii riqaabiha qoorteeda waa iskaga xamaashaa ninkaas weyaan waa iskaga danaysaa walaa duhuriha dhabarkeeda weyaan fa hiya iyadan lidalik ninka isaga sitrun asru ba uta weyaan warajulan kan saddexaad waa nin weeyaan oo rabataha xiray fakran fanfan iyo waryaani situs u xirtay weyaan wa niwaan lacollaytan oo la collaytama liahli islaami ahli islaamka kula collaytama fa hiya ala calaa dalika dushiisa ninka asaga waaa calaa dalika ninka asaga dushiisa wisrun dembi bay u ahaatay weyaan ila waa la weydiiyey rasul rasulka alle waxaa can ilxumuri dameeraha bal ka warnaaliya ayaga xaaladooda waa sidee fa qala wuxuu yidhi maa unzila lama soo dejin calaya dushayda fiiha dameeraha gudaheeda shayun shay aayad gooni uga hadlaysa laguma soo dejin ila hadihi laaya aayaddan aljaamicatu ee aruurisay khayr oo dhan alfaadati ee weliba goonida kelida weeyaan ayaddan maxay tahay faman yacmal qofka shaqeeyo oo qabta midqaala daratin dhulacasa iyo muxuu ahaa quraanjo qadarkeed oo khayran khayr yarahu wuu arki weyaan ama wax aad u yar darada wax aadka u yar weeyaan waman yacmal qofkii camal fala midqaala daratin dara qadarkeed ama culayskeed oo sharan shar yarahu arka weeyaan baab musaabaqati tartan la tartansiiy ayuu baab yahay bayna alkhayli fardaha iyo walibili geelka la tartansiiye dhexdooda ayuu baabkan u baab yahay xadid sagaal boqol iyo afar iyo soddonaad baa la fududeeyey moogta caaw marka waa ka goynayna dhib ma lahan iyo afar iyo soddonaad can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala anhuma ana rasula rasulka sal slm wuxuu tartansiiyey bayna alkhayli fardaha dhexdeeda allatii taasoo udmirat la boglaalay fardihii la diyaariyey oo jimka dadka ay galaan oo kale la geliyey min aayfa meesha ayfa laaa an kilomit an mxuu ahaa mayl ay magaalada madiina u jirtaa wa amaduha meesha ay ku ekaanayso mxua ku istaagaysana e haniyat wida haniyatwida ayaa mxua ku taalla magaalada madiina dhanka waxaa weeyaan eh, uxud xaggeed ayay xigtaa haniyatwida meel dheer maaha waa meel aad ugu dhow masjidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam ko wasaabaqa haddana waxaa ku yeela meelahan eh, nafaqyada oo mxuu ahaa eh, dhulka hoostiisa jidadka la mariyo meel uu kasoo soo baxa ayay ku taallaa weyaan saniyatu dac qofka madiina taga ha raadiyo wa saabaqa uu tartansiyey nabigeena alayh sala slam bayna alkhayli fardihi allatii taasoo lam tudmar aan la boglaalin oonan loo diyaarin inay muxuu ahay awrado ama tartanto min athaniyati meesha daaciyo ilaa masjid bani zureyq masjid sabqi ayaa loo yaqaanaaba meel uu ku oola jiray baskan caadiga hoo kenya baska annaga agteena siduu ka yahay naql jamaaci ay yidhahdeen kaas meel uu ka bixi jiray masjid nabiga ku dhegan waa meel toddoba boqoloo mitr jirto aad ba iskuga dhow yihiin intaas ayaa mxuu ahay nabiga uu tartansiiyey oo udhexaysa weyaan saabaq uu tartansiiyey nabigeena bayn khayli fardaha allatii taasoo udmirat lam tudmar aanan la boglaalin min athaniyati haniyatulidaac ilaa masjid bani zureyq ree bani zureyq masjidkoodii ayaa waxaa weeyaan ayaa nabiga calayhi salat slam intaasu ku tartansiiyey masjid sabqi ayaa marka dambe loo bixiyey wa ana cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar kaana muxuu ah man saaba qofkii muxuu tartamay ayuu biha iyada weeyaan baabu fadli ramyi toogta fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo shan iyo soddonaad can salama bn akox ali radi allahu taala anu arda qal wuxu uhi salama mara nabiyu nabiguu soo maray sal sl ala farin koox oo min aslama ree aslama yantadiluuna iyagoo muxuu ahay toog baranayaan oo muxuu aha eh, tuurayaan leebabkii fa qaala nebigu wuxuu yihi sal slm irmu war too eh, muxuu ahaa tuura oo toogta bani ismaaciila ismaaciil muxuu ilmihiisiiyow fa ina abaakum abihin oo nabi ismaaciila kaana muxuu mid muxuu ahaa tuura oo toor badan ayuu ahaa urmu tuura wa ana anigana maca bani fulan anigana reer bani fulan kooxdii muxuu ahay ku tartamaysay toogta qolo fulan ayaan la jira ayuu nabig yidhi alai sl slam wuxuu yidhi fa amsaka waxaa istaagay oo gacmo xirtay axad ulfariqeyn labada kooxood mid ka mid ah ayaa muxuu gacmo xirtay inay toogti wadaan ayay joojiyeen biaydihim gacmahooda ay gadaal u laabteen weyaan fa qala rasul uu yh sl slm maa lakum waxaa idinku dhacay laa tarmuuna adan mxu wax tooganaynin qaal waxay dhaheen kayfa narmi seen wax u adigana macahum adigaaba kuwaan la jira kooxdaan raacay nabi allo seen ma ama ayaan u tartamayna weyaan fa nabi wuxuu yidhi irmu war muxuu aha toogta oo muxuu ahaa wax shiisha fa ana anigana macakum maciin ayaana kullukum dhammaantiin xadiidka ugu dambeeya cashirka insha allahu tacala sagaal boqol iyo lix soddonaad can cqbt bn camir xal radi allahu taala ardaahu qala wuxuu yihi cuqba samictu rasul lah baan ka maqnay sal slam wahuwa nabigana cala lmimbari mimbarka uu saaran yahay yaquulu waaciduu waxaad u diyaarsataan lahum gaalada mastama statactum waxaad awoodaan oo min quwatin awooda isagoo ahrina ayaan arkay ayadaasu ahrinay kadibna wuu fasiro nabiga wuxuu yidhi alaa hooyay ina alquwata quwada aayadda lagu sheegay alramyu waa toogta weeyaan alaa hooyay ina alquwata quwada aayadda lagu sheegay alramyu ramyiga weyaan alaa hooyay ina alquwata quwada alramyu weyaan hada wallah aclam sal lla sl abdi rasul mustafa